allahuma callimna ma yanfacuna wanfacna bima callamtana wazidna cilma rabi kfir warxam watajaawaz ama taclamu inaka anta alcazu lakram sala allah cla sayidina muxamedi wacala aalihi wasaxaabatihi ajmaciin ama bacdu shalay baabkii aan soo marray almuxaafada cala lbasmala bismi illaahi araxmaan araxiim adib ugu yar noqdee bismi illaahi araxmaan araxiim lafdigaa la yidhaaho saddex nooc buu qur-aanka u dhacaa laba quraadu way isku waafaqsan tahay midna quraada khulfi baa ku jira oo waa isku khilaafeen isku khilaafeen waa isdagaaleen ma aha bimacnaa awjuh kala duwan baa ka yimid labaday quraadu isku waafaqeen waxa weeye bismi illaahi araxmaan araxiim oo bilowga suuradda dhacda suurad kasta bilowgeeda aan bara ahayn intaan bara ahayn in bismi illaahi araxmaan araxiim lagu bilaabanayo ayay isku waafaqeen quraada oo dhan waana taan shalay idiin sheegayay cindahum ma banaana laysat jaa-isa in bismi illaahi araxmaan araxiim laga tago salaada waa shay kale waa mawduuc kale laakiin qur-aanka marka la aqrinayo bismi illaahi araxmaan araxiim cinda awali suura waa waajib cindahum lidalika shaaibi wuxuu leeyahy walaa budda minha fi ibtidaa'ika suuratan siwahaa siwa baraa basmalada labaad bismi illaahi araxmaan araxiim qeybteeda labaad waxaa weeye basmalada dhacaysa ajzaa suwar suuradaha dhexdooda suuradaha dhexdooda waxaa laga wadaa maa bacda awaailiha iliha walow biaaya ajzada marka lagu leeyahay juska bilowgiisa keliya maaha ju ajzada juska loo yaqaano keliya ma aha walow xataa haddii ay hal aayadba allah ka dhigay bacda bidaayatiha juz min ajzaai suuray noqonaysaa basmaladaasina waa muttafaq bayna alqura waa mukhayar qaarigaa mukhayar u ah hadduu doono wuu aqriy hadduu doono aqriyi maayo hadduu doono wuxuu odhanaya acuudu billahi min ashayطaan اrajiim bismi اllahi الraxmani الraxiim maala lan tanaalu lbira xata tunfiquu mima tuxibuun ama kuntum khayra umati أkhrijat linnaas hadduu doono wuxuu odhanayaa acuudu billahi min ashayطaan اrajiimi kuntum khayra umati أkhrijat linnaas hadduu doono wuu ka tegay hadduu doono uu aqriyay mukhayar waa meesha uu leyahy imaam shaatibi wa fi lajzaai khuyira man tala basmalada qurnaadu ay isku khilaafeen aqrinteeda iyo ka tegiddeeda waxaa weeye tan bayna suuratayni dhacaysa oo haddaad suurad aada aqrido ood suurad kale ku xidhiiriso qaraata suura suurad kale aad ku xidhiirisay markaa basmala bayna suuratayni baa la yidhaha waa midda khilaafku ka yimid khilaafka bimacnaa awjuhda kala duwan qurada kadib oo marka quraada kale ah qaaluun can naafic iyo ibn kathiir iyo caasim basmala bayna suuratayni bisunatin rijaalun iyo kisaa-i kisaa-i caasim qaaluun can naafic raggaasi iyagu bismi illaahi araxmaan iraxiim way aqrinayaan kataali sida soo socotoo kale waama binicmati rabbika faxadid bismi illaahi araxmaani araxiimi alam nashrax laka sadrak haddii qurada sabcada la yidhaah waa ragga uu yihi shaatibi waa basmala bayna suuratayni bisunatin waa qaaluun bada qaaluun bay tusisaa bisunatin rijaalu waa kisaay namowha waa caasim diryatan waa ibnu kathiir ibnu kathiir iyo caasim iyo kisaa iyo qaaluun ayaa bismi illahi araxmaan araxiim bayna suuratayni aqriyay ayb xamza ninka la yidhaha isagu bayna suuratayni markaas kale aqriyi maayo waama binicmati rabbika faxadif alam nashrx laka sadrak saasuu aqrinay wailaa rabbika eh, faida faragta fansab wailaa rabbika fargab watiini wazaytuun eh, naarun xaamiya naarun xaamiyat alhaakum takaathur marba hadduu suuradda labada suuro isku xidhiiriyo bismi llahi ma aqrinayo basmalada aqrin maayo waa xamza wey laakin waa goorma waa cinda alwasli akhiri suura biawali suura haddii uu qaari u kan aqrinayo qiradaas uu tanafuso oo suuraddii hore intuu ku joogsado uu nafas qaato mubtadi buu noqonaya waa inuu bismi illahi raxmaan raxiim markaa aqrinaya u ku qasbanya wa amaa binicmati rabbika faxadif buu yidhi wuxuu qaatay neeftuu qaatay waa inuu bismi illaahi araxmaan araxiim ilaa qasab bay kolkaa ku noqonaysa waxaa kuusoo haray warsh iyo abu camr iyo ibni caamir iyagu saddex wej bay leeyihiin wej waa kaas oo sida xamse oo kale waa bilaa basmala wejka kalena waa sida qoladii hore basmalada lahayd wej saddexaad bay leeyihin oo sagto ah bisminkii bisinkii la aqrin maayo lakin way aamusayaan waxoogay aamusid aan neef la qaadanaynin ama binicmati rabbika faxadit alam nashrax laka sadrak halkaa waxaan ugu noqday si aan u tawdiixiyo lana shalay baan ka hadlayay in basmalada aqrinteedu ay waajib tahay cinda alquraa marka waxaan dib ugu noqday basmaladaas iyada a ah waa tan awaa suwar dhacaysa suuradda awalkeeda ama hadday suuradda dhexdeeda dhacdo fa mukhayar qaari uu mukhayar buu yahay suuratu baraa bismi illaahi lama ogola ninkii bismi illahi araxmaan araxiim bara awalkeeda aqriya faqad casaa cisyaan iyo ithmi wuu la yimid waxaan jirinna wuu sheegay bisinku sidiisu ma xuma laakiin meeshaan ilahay kuma soo dejin waxaan ilahay soo dejin hala imaanin soo ma kana laakiin baraa dhexdeeda bismi illahi ma la aqriyi karaa oo ajzaadeedu ajzada kale ma la mid tahay ibn اljazari wuxuu yidhi wakilaahuma muxtamal labada ra'yiba waa muxtamal qolaa manciday oo tidhi bara dhexdeeda awalkeeday la mid tahay bismi illaahi la aqriyi maayo qolana waxay tiri maye bana awalkeeda unbaa laysu diideye dhexdeeda waxba dhibaato male sheikhu mobileka ma ka deysaan markii la aqrinayo bahashay dhibaato u geenaysaa baa la mase waa ninkan fariidka ah a ayib marka bara iyadana waxay iska noqotay marka mukhayar haddaad doonto aqri dhexdeeda haddaad doonto aqri lakin awalkeeda bismi ma aqrii karti waxay intaa kuusoo haray falaka alkhiyaar wallah waliy towfiiq halkaasaan kaga baxaynaa marka mawduucii ahaa bismi illahi araxmaan araxiim iyo mawdu faslu fi istixbaabi tardiid اlaayati litadaburi hal aayad kaliya in lagu aqriyo habeenkaasoo dhan aad iyada aad ku celceliso ama salaad aad ku tukato ama adoo fadhiya aad aqrido ama shay doontaba ha noqotee ayuu inay mustaxaba ay arrintaa tahay buu imaamku noo sheegaya qaala alimaamu nawowiy raximah llah qad qadamna fi lfasli qablahu waxaanu hormarinay buu yihi alxaha boorinta cala tadaburi tadaburka iyo tafakurka ayadaha marka la aqrinay in aada iyo aada looga fiirsado oo loogu tadaburo wa bayaana mowqicihi wa ta'ahuri salafi bihi meesha martabada uu tadaburku taagan yahay iyo salafku sida ay ugu ta'ahuri jireen horaan usoo marin warawaynaa can abi darin radia allahu canhu waxaan ka rawinay buu yihi qaala inuu yihi qaama nabiyu sala allahu alayhi wasalam biaayatin yuradiduhaa xataa asbaxa nabigu sala allahu alayhi wasalama habeen buu hal aayad keliya qiyaamku tukaday qaama bimacnaa salla alqiyaama biaayatin aayaddaasuu ku celcelina aayadduna waa maxay in tucadibhum fainahum cibaaduk wain tgfir lahm fainaka anta alcaziizu اlxakiim ayaddaasuu ugu celcelinayay ugu celcelinayay ayaa ayuu waabariistay calayhi الsalaatu waazka الsalaam rawahu الnasaa-i wabnu maaja wacan tamiimi اdaariyi radi allahu canhu wuxuu yihi anahu karara hadihi اlaaya xata asbaxa tamiim اdaari inuu ku celceliyay aayaddaas ilaa u isna ka waabariistay aayadee weeye am xasiba aladina اjtaraxuu الsayi'aati an najcalahum kaladina aamanuu wacamiluu الصaalixaat waa aayad cajiib la wey iyaduna marka abudarda aayaddaasuu ugu celcelinayay ugu celcelinayay ayuu ku waabariistay oo salaaddii subax ku gaaray am xasiba aladiina miyay u maleeyeen weeye kuwa sayi-aadka kasbanaya ee dunuubta ku jira inaan ka mid dhigi doono kala mid dhigi doono kuwa wan wanaagsan ee camalka saalixa leh ee mu'miniinta ah maya isku mid noqon maayaan marka maxaa uga soo dhexbaxayay allahu aclam macno weyn buu kolley ka dareemayuu ku celcelinaya waan cubaada wacan cabaad bni xamzata qaala cabaad ibni xamza wuxuu yihi isaguna qaala dakaltu calaa asmaa marka waa taabici saxaabadii buu la kulmay asmaa ayaan usoo galay radia allahu canha wahiya taqra-u iyadoo akrinaysa famana allahu calayna wawaqanaa cadaaba asamuun fawaqafat cindaha aayaddaasay ku joogsatay fajacalat tuciiduhaa wa tadcuu fajacalat waxay yeeshay tuciiduhaa inay ku celceliso aayaddaas wa tadcuu ducaysato ilaahay barida fataala calayha dalika waa min iyaduu doonayay wax ka sugaaya inuu wax weydiiyo ama kada waa igu dheeraatay buu yihi waa sugi kari waaye fadahabtu ila suuq suuqaan iska aaday faqadiitu xaajatii hawshaydaan soo gutay uma rajactu markaan kusoo noqday wahiya tuciiduha sidii bay igu celcelinaysaa wa tadcuu waana ducaysanaysaa famana allahu calayna wawaqaanaa cadaaba samuum waa aayaddaasi waxay ka sheekeynaysaa eh, ahluljanaha markay jannada galaan way fadhiisanayaanoo way sheekaysanayaanoo adduunyadii horay u joogeen bay ka sheekaysanayaanoo sida hadda aan u sheekaysano berigaan halkaa joognay iyo berigaan halkaa kulanay iyo marka la yareeryahay iyo waxa la samayn jiray iyo ma garanaysaa berigaan halkaa ka dhacnay sidaasaa ahluljanna markay fadhiistaan ay u xusuusanayaan marka hadalladay xusuusteen qaarkood oo ay ku sheekaysteen baa rabbigeen adduunka intaan joogay noogaba nooga sheekeeyey wa aqbala bacduhum calaa bacdin yatasaaluun qaaluu waxay dheheen marka inaa kunna qablu fii ahlina mushfiqiin dadkeenii wadankeenii ama adduunyadeenii markaanu joognay waxaanu ahayn kuwa mushfiqiin oo cabsi badan oo naarta ka cabsadaanu ahayn adi ma sheegan kartaa hadda arrintaas ma sheegan kartaa anigu ma sheegan karaa mushfiq waa ashaddu darajaati alshafaqi waalkhawf cabsi naaru jahannam waxaa la yihi xasan albasri raximah ullah nin baa ka sheekeeyey oo asxaabtiisa kamid ahaa wuxuu saddex sifo ku sheegay wuxuu yihi kaana alxasanu wuxuu ahaa buu yihi haddii haddaba xasanulbasrigii lala yaabay cibaadadiisi iyo taqwadiisa iyo daacadiisi taabicigii jaliilka ah wuxuu yihi wuxuu ahaa hadduu nagu soo baxo nin ka yimid qofkii ugu jeclaa nin aasay oo kale qofkii ad u jeclayd ood soo aastay ood ka timid xusniga murugada wejiga ka muuqanaya saasoo kale u ahaa markastuu nagu soo baxo xusnigaasaa ka muuqan jirin hadduuna dhex fadhiistana idiraabka iyo deganaansha la-aanta waxaa ka muuqatay buu yihi sidii nin yacni dil inta lagu xukumay ninkii seefta ku dhufan lahaana dul taagan yahay sida uu yahay oo kale ayuu ahaan jiray buu yihi markuuna dhex fadhiyana haddii jahanama la sheegay buu yihi naaru jahannam magaceedase hadduu maqlo xaalad baa ka muuqanaysa buu yidhi aanu is oranayno talow jahanamo ma isaga keliyaa loo abuuray ilaahay jahanamama keligii buu u sameeyey maxasan keligii baa gelaya is oranaynaa buu yii xaaladda ka muuqanaysa hadduuba magaceeda maqlo waa jahanama hadduu magaceeda maqlo maaha waa jahanamaan ka sheekeynaya waana quslaya maaha magaceedaba hadduu maqlo xaalad baa ka muuqanaysa aanu is oranayna buu yidhi ninkan sidan isu gelaya xaaladani ku timid talow jahanamo cid aan isaga mia gel miyanu gelayn isagun baa loo abuuray kaanaha lam tukhlaq ilaa lah saasay ahayd marka ragga noocaasa dee xaq bay uleeyihiin markay jannada fadhiistaan oo ay khayrka ay ku dhex jiraan oo ka-uusi iyo khamrigii iyo khayrka ay ku dhex jiraan halkaa inay dhahaan adduunyada berigaan joognay mushfiqiin baan ahayno waan cabsan jirnay laakiin adig adiga maxaan sheeganayna ya wa hada huwa su-aal aladi yanbaqi inaad isweydiiso ma ka cabsataa oo ilaahay waciidkiisii iyo yani goodigiisa shadiidka ah iyo cadaabkiisa cadaabkiisa buu ilaahay wuxuu ku tilmaamaya inuu adag yahay kayfa cadaab cadaabu ilahay ina cadaabii la shadiid wey cadaabii la shadiid fa kayfa ant marka saasay oran jireen ayaanu mushfiqiin baanu ahay famana allahu calayna ilaahay waa noo necmeeyey oo waa na galladaystay oo wawaqaana wuxuu naga badbaadiyay cadaab asamuum cadaab samuumkii baa ilahay naga badbaadiyay inaa kunaa waxaanu ahay min qablu nadcuuhu kuwa barya inahu huwa albaru raxiim marka aayaddaasay asmaa binti abi bakri radia allahu canhu ay ku celcelinaysay radia allahu canhuma ay ku celcelinaysay ku celcelinaysay oo ducaysanaysay ilahay baryaysay waruwiyat hadihi alqisa can caaishata radia allahu canha iyadana waa laga rawiyay caaishana inay saas oo kale ay ahay wradda bnu mascuudi wuxuu ku celceliyey radi allahu canhu rabi zidnii cilmaa ayuu ku celceliyey wradda sacid bnu jubayri radi allahu canhu wtaquu ywma turjacuuna fiihi ilى allah aayadaasuu ku celceliyay sacid bnu jubayr taabiciga jaliilka ah waradada ayضa fasawfa yaclamuuna id laqlaalu fi acnaaqihim aayadaasna uu ku celceliyo fasawfa yaclamuuna way ogaan doonaan kuwaas ilahay ku kufriyay adduunka hadda ma ahe id ilaqlaalu fi acnaaqihim laa ilaaha ila allah marka qulliga loo suro oo gacmahooda iyo qoortooda la isku xidho markaasay ogaan doonaan inay qandanaayeen hadda ma ah waa waa guudi shadiid a ah weeye oo aada looga cabsada wey aadaasuu ku celceliyey radia allahu canhu raximah waradada ayda wuxuu ku celceliyey maa garaka birabbika alkariim maa garaka birabbika alkariim yaa ayuha linsaan maa garaka birabika alkariim wa kaana daxaaku ida talaa hadduu aqriyo lahum min fawqihim dulalu min annaari wa min taxtihim dulal radadaha ila shaxr ilaa waktiga suxuurta laga gaaro waa uu ku celcelin jiray aayaddaasuu ku celcelin jiray hadduu gaaro aayaddaas kama kama gudbayo bal ee wax fajarkaa ku imaanaya hadduuba aayaddaas uu kama dhaafi kara yani yani khawfka iyo cabsida uu ka baqo lahum jahanamo waxay ku leeyihiin dhulalu min annaari yani daruuro oo naar ah walciyaadu billah hoos iyo kor allah naga koriyo allah naga koriyo marka saasay raggaasi ay ahaayeen faslun fi lbukaai cinda qira'ati lqur'aani halkaas waxay daliilu tahay inaad aayad qur-aad ku celcelisay inayna wax mushkilaha yna lahayn dadaan waxba kala ogeyn anaa marmar marmar baan maogtahay ogtahay taraawiixda iyo qiyaamka iyo markaan tukanayo aan marmar wax ku celiyaa waa yiri ma xaggee laga keena aayad lagu celcelinayo beri baan ku celceliyay maaqan youtube-ka beri dhaweyd ku arkay suuratu maxay ahayd wadaariyaad may fafiruu ila allah fafiruu ila allah adig baan isaga celceliya toban goor bay ahayd ka badan bay ahayd miyaa maog marka wadaadka xaguu ka keenay hadda halkan ka keenay <laughs> meel kale ka keenay <laughs> nabigaa ku celceliyay asxaabtii baa ku celceliyey ah, haddii xataa tadaburkeenu iska yiraha in laysu ekeysiiyo raggaas waa wax wanaagsan wey faslu fi lbukaa cinda qira'ati lqur'ani qur-aanka akhrintiisa in la ooyo qad taqadama fi lfaslayn almutaqadimayni labadii fasalee tegaya hore waxaa ku hormaray bayaanu man yaxmilu cala lbukaai fi xaali qira'ati yani waxyaalaha qofka ku xambaara inuu ooyo marka uu qur-aanka uu aqrinayo ayaa horey noogu soo hormartay buu yihi wahuwa huwa sifatu lcaarifiin caarifiintada ragga caarifiinta ahee rabbigood yaqaana ee aakhira garanaya sifadoodii weeyaan wa shicaaru cibaadi illaahi saalixiin yani saalixiinta addoommada wanwanaagsan ee saalixiinta ee suuban yani shicaarkooda iyo calaamadooda ee ahayd inay ooyaan markay qur-aanka aqrinayaan qaala allahu tacaala wayakhiruuna liladqaani yabkuuna wayasiiduhum khushuuca yani waa ay ooyayaan weeye markay qur-aanka ay maqlaan oo maaragtay sharajoog bay ka dhacayaan oo sujuudayaan oo iyagoo ooyaya ayaa ilaahay uu ku tilmaamay wayasiiduhum lqur'aanu khushuucan buu u ziyaadinaya waqad waradat fiihi axaadiiu waahbaaru waaaahaarun can salafi kaiira axaadii iyo ahbaar iyo aathaar fara badan oo salafka ah ayaa ku timid arintaas ku timid famin dalika waxaa ka mid a can rasuuli illaahi sal allahu alayhi wasalama nabiga laga rawiyey in laga rawiyey oo laga soo naqliyey inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam iqra-u lqur-aana qur-aanka aqriya wabku ooya fain lam tabkuu haddaydaan ooyin oo oohin iska weydaan fatabaaku yani iska daydaya oohin is oohisiiya wey yani biabiicatikum iska ooya haddii dabiicadiina oohin ka weydaan iska oohisiiya ah, waan cumar bn اlkhaaabi radi allahu canhu anahu salaa biljamacati asubxa salaada subax ayuu tujiyey faqara'a jamaacada ayuu tuujiyey jamaacadii masjidka nabiga caleyhi salaatu wasalaam waa markuu amiirka ahaaye fa qara'a suurata yuusuf buu aqriyay fabakaa waa uu ooyey xataa saalat dumuucuhu calaa tarquwatihi ilaa ilintiisu intii ay soo gudubtay indhihiisii iyo garkiisii weynaa waxa dhan soo gudubtay ayay waxay ku dureertay kalxamaha ka dureertay ilintiisii rabadeen suuratu yuusuf buuna aqrinay radia allahu canhu wa wafii riwaayatin anahu kana fi salaati alcishaai bay ahayd arrintaasi salaat lcishaha ayay ahayd fayadulu calaa takarurihi minhu tan hore salaada subax ayaa la yidhi waxaa kaloo riwaayo ku timid salaada cishaha marka imaamku wuxuu yidhi imaamu nawowi arrintaa waxay tusinaysaa in ayna mar qura ahayn ay marar badan ay ka dhacday arrintaas fii riwaayatin bakaa waa uu ooyey sayidina cumar radia allahu canhu xataa samicuu buka'ahu ilaa oohintiisa ay ka maqlaan min waraai sufuuf safafka dambe ay ka maqlaan wa abi rajaa-in qaala wuxuu yihi ra-ytu bnu cabaas waxaan arkay radi allahu canhu wa taxta caynayhi mila ashiraaki albaali min adumuuci ashiraaki albaali asayr alraqiiq aladi yakunu fi nnacli cala dahri lqadami yani ibnu cabaas baan arkay buu yidhi labadiisa indhood hoosteeda waxaa ah ilintu say u maraysay u maraysay saan sidii saanta yani kabaha baaliga ahee gaboobay fargalkooda farta meesha laga geliyo saan taasoo kale ayaa indhaha hoostooda ka samaysmatay buuy waa min kahrati bukaa'ihi oohintiisa weeye radia allahu canhu wa ardaahu وعن أبي صالح قال qdima naaس min أhli الymn عlى abi bkri الصdiq radي الlه عnه fajacluu yuqri'unahm الqur'ana wayabkuun faqaala abu bakri radia allahu canhu haakada kuna allahu akbar abi saalex wuxuu yidhi jamaaca ama dad baa yaman ka yimid zamankii abi bakr radia allahu canhu fajacaluu yuqri'uunahum lqur'aan wufuuddu markay madiine ay timaado yani qur-aankaa la bari jiray asxaabta nabigaa bari jirtay qur-aanka raggaa waa rag damboo yimid weeye marka markii qur loo aqrinayay ooyayaan raggaa yaman ka yimid kolkaasuu abuubakar markuu arko wuxuu yihi saasoo kale aanu ahaan jiray saasoo kale ayaanu ahaan jiray radia allahu canhu wa ardaahu ah, macnaha eh, ma aha maqsuudka waa ka tagnay maehe yani berigii hore eh, eh, islaamku u cusbaa ma garanaysaa iimaaniyaadku quwo xoogle ay lahaayeen oo yani taxta tadriib lagu jiray la garaaci jiray dhibaato badan ay haysatay oo kada ayaanu ka ohin badnayn ayuu uga jeedaaya weligiis abubakr radia allahu canhu sidaa soo waariday xataa cinda wafaati rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalama caaisha waata tiri markii uu nabigu yihi uu dadka tujin waayey abubakr hal ha tujiyo dadka ha tujiyo waa tii tiri radia allahu canha ina abubakr waa nin asiifuhu xasiina oo hadduu qur-aanka aqriyo laa yakaadu yusmicu nnaasa min albukaa oohinta uu ooyayo ayuusan dadka maqashiinaynin oo qur-aanka maba maqlayaane kadaa baan ku eri bay tiri oo qof kale haloo yani haloo xilsaaro marka nebigu iqmaa baa ku dhacay waxoogay maaragtay miirdawan markuu soo kaco haddana laba goor saddex goor markuu ku celiyey ayuu markii dambe ku yidhi ina kuna sawaaxibu yuusuf yuusuf saaxiibadiisa saaxiibaadkiisii baa tihiino waa kayd iyo makri baan weligeen idinka marnayne waxaad yeelaysaan amarkaa hala qaato abubakar dadka ha tujiyo caaisha waxay wuxuu nabigu dareemay baa la yidhi alayhi isalaatu wasalaam aabaheed inayna meesha la rabin waxayna ula rabin dee meeshu waxay u arkayseen nooc min ashumi nebigii aada loo jeclaa oo dee kulligood ay ka wada jeclaayeen wax kastaba naftooda iyo wax kastaba ka jeclaayeen oy waayeen booskiisa ninka istaaga nin lagu farxaya ma aha saas awgeed aabaheed lamayna rabin waxay rabtay qof kale inuu meesha u galo ay way ogtahay qof kale uga xaqla inuusan jirin abubakar waa sida uu nabigu uu go-aamiyey weeye sala allahu alayhi wasalam waradia allahu canhu marka haakada kunna ma aha macnaheedu hadda ohintan ka tagnay ma aha ee berigaas aanu ka ohin badnayn weeye hadda yani wailaa xaaladoodu saasayba iska ahayd bikulli awqaatihim marka hadda cumar laga sheekeynay radia allahu canhu amar uu amiir yahay salaada uu tujinayo wamaca dalika hada xaaluhum wacan hishaamin qaala rubama samictu bukaa moxamed ibni siriin fi lleyl wa huwa fi salaa rubama badana oo kale noqon karta inaan maqlo moxamed ibni siriin ka moxamed ibni siriin la odhan jiray jaliilkaah ee taabiciga ah fi lleyl habeenkii wa huwa fi sala isagoo salaada ku jira ayaan in badan maqlaba walaahaaru fi hada kaiirat way badan tahay laa yumkinu xasruha maba la koobi karaba wa asharnaa inta aanu tilmaanay wanabahnaa calayhi aanu ku baraarujinay kifaaya intaasaa ku filan way fara badan tahay buu kuleeyahay aahaartu wallahu aclam qaala alimaamu abu xamid alghazaliy raximah llah wuxuu yihi albukaau mustaxabu maca alqira'ati wa cindaha albukaau oohinta la ooyo mustaxabun maca alqiraa qirada marka lagu jiro oo la aqrinayo qur-aanka in la ooyo waa mustaxab wa cindaha cinda alqira'a qaala wuxuu yihi waariiquhu fi taxsiilihi an yuxdira qalbah اlxusna bian yataamala ma fiihi min altahdiidi wاlwaciidi الshadiidi wاlwathaa'iqi wاlcuhuudi ثuma yataأmalu taqsirahu fi dalika fain lam yaxdurhu xusn wabukaء kama yaxduru اlkhawaasa falyabki clى faqdi dalika fainahu min acdam اlmasaa'ibi ariiqaة taxsiil waxaa tiri see baan yani oohintaa aan ku heli karaa markaan qur-aanka aqrinayo wuxuu ku yidhi waa inaad qalbiga xusni iyo muruga ku xaadirisaa oo xaggee ka imanaysa xusnigaas wuxuu ka imanayaa inaad u fiirsato aayadaha ad aqrinayso tahdiid ilaahay oo yani hadadaya gaalada iyo dadka casyaanka la yimid waciid iyo goodigiisa shadiidka ahee adag waa la afcalana sidau ilahay yani yani sa uslihi saqar oo kale aayada ad adag waciidka shadiidka lahum naaru jahannam walwathaa'iqi walcuhuud iyo ballamaha ad adag iyo mawaahiiqda ad adag ee muminiinta laga qaaday ee ilaahay uu dib u xusuusinayo wadkuruu xusuusta wadkuruu wamihaaqahu aladii waathaqakum bilawha maxaayahay wadkuruu nicmat allahi calaykum wamihaaqahu aladii waathaqakum bihi id qultum samicna waatacna waqad ahada mihaaqakum marka mawaahiiqdaas iyo ballamaha ad adag ee ilaahay uu ka qaaday addoonku inuu adeeco inuu xusuusto uma yata'mal inuu ka fiirsado taqsiira kaboodfalidiisa iyo inuunan gaari karin inuu maaragtay fuliyo ballamaha aad adag ilahay u fuli fain lam yaxdurhu arrimahaasoo dhan haddayna usoo xaadirin macaanida waaweyn haddayna usoo xaadirin oo waciidkii iyo wadigii waciidkii shadiidka ah iyo godigii iyo jahanam markuu ilahay ka sheekaynayo wakadalika ahdu rabbika ida ahada alqura wahiya aalima ina akhdahu aliimun shadiid ina fi dalika laayata liman khaafa cadaab alaakhira aayadahaas markii haddii u waayo taathiir ku samey waayaan haddii mawaahiiqda iyo cuhuudda ballanta uu ilaahay uu ka qaaday inuu adeecayo iyo sida uu gaabinayo hadday waxba ka saameyn weydo intaasoo dhan hadduu waxaa iska waayo sida ay u saamaysto dadka khawaasta ahee ee gaarka ilaahay ka dhigay gaarka uga dhigay wanaag haddii uu waayo falyabki calaa faqdi dalik waayitaanka u arrintaa waayey iyo ohintaa uu waayey iyo xaaladaas hala ooyo fa inahu min acdami lmasaaib masaaibta tan ugu waaweyn bay ka mid tahay de musiibo ay dunya hadday kugu dhaco waa oyi lahayd soo ma ama qof casiizo jeceshahay kaa dhimto ama waxa adduunya kaa nas kaa noqo dee tanaa ka weyn buu ku leeyahy tanaa ka weyn in qalbigaaga qaasi noqdo oo ingago ilaahay ma garanaysa waa markaa oo arrimo aada iyo aada looga murugooda wey marka ilaahay ba un baan baryaynaa inuu quluubteena jilciyo alimaamu shaatibi raximah llah wuxuu yihi walow ana cayna saacadat latawakafat saxaa'ibuha bidamci diiman wahudalaa walakinaha can qaswati lqalbi qaxtuha fayaa daycat alacmaari tamshi sabahlala hadday saaxiibkiisi indhihiisu u kaalmayn lahaayeen ishiisu sida roobka daa'imkay noqon lahayd maba kala joogsateen oo laakiin mushkiladu indhaha ma ahee qalbigaa ingegay buu yahan qaswat lqalbi qaxtuhaa qalbigiibaa ingegay qalbigu hadduu ingaga ishiina waa ingegaysa oo intu halkaasi ku baabaaday ah. yani waxaan xusuustaa yani masjidkeedii fi maqdisho berigan yaraa xalaqada iyo qur-aanka iyo khayrka u ka jiray yani way yarayd qallamaa way yarayd maalin aynana soo maraynin anwaacda noocaas hadda uu sheekhu ka sheekeynayo nin joog ka dhacayo salaadeedu lagu jiro oohin awgeed xalaqadoo lagu jiro waxaan garanayaa yani ma dee maba koobi karaba laakiin inta hadda aada ii saameynaysa markaan xusuusto waxaa ka mid nin sheekh cabdiraxmaan la odhan jiray xalaqada qur-aanka aayadahaasun baa lasoo maray aayadahaas cadaabka io ka sheekeynaya oohin buu bilaabay waa ramadaan saddex maalin iyo saddexdooda cisho isku xigta oohintii ma kala goyn xataa ma afurin xataa waxba ma cunin xataa biyo ma cabin oohin uun iska socota waa ooyay saddex maalin saddex ya nin kale salaada cishaa lagu jiray ilmo yar baaban aha berigaasoo safka dambaan ku tukanayo ida samaa unshaqad buu sheekhu aqriyay raxmat ullaahi caleyh kaa baxday famulaaqih faama man uutiya kitaabahu biyamiinihi fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiira halkaa markuu marayo ayuu sidii qori looxoo kale dhulka ku dhacay oo qadaadka halkaa dambe dhulka ka bilaabay markaasaa dhiiggii kala joogsan way markaasu ohin haddii muddo dhan baa la booqanayo bukay ninkii xalaqada iska iyada iskaba dhaafba xalaqada inta lagu jiro yacni marka yani marmar waxaan isiraa tolow zamanka ma zamankaa sidan ka fiicna ma dadkaa ka dambiyana ma balaayadan iyo shubuhaadkan iyo waxaan waxaa layihi maogtahay shubuhaadkan iyo waxyaalahan la cunayo qalbiga taiiriyana l mogta marka hadda shubuhaadkan badan iyo gaaladan lasdhex galay iyo dadku berigaa dolar lama aqoon dollar lamaba maqlin baan umalayn in yar oo dowladda ushaqeysaa maqli jirtay miya ma og dadku caamatan naas dollar mabay maqalba ma bayna aqoonba iskaba dhaaf telefoon telefoonnamaba jirin telefoon dibad loo diro iyo dollar iisoo dir iyo waxaasi ma jirin sheekadaasi ma jirin xogaygaa yar oo iska miskiinka masaakiintaasa la iska ahaa inahaa yar baa layska haystay dadku qaanicin bay iska ahaayeen khayrkaasaa la isaga jiray anigu waxaan u malaynayaa haddii waxuun isbedeleen taasaa isbedeshay wa ilaa haddaa laga dadaal badan yaho dad maaragtay dii kutubtii badan tahay oo cilmigii ka batay oo cajaladihii la helay oo qur-aankii meel kastay ka yeelayaa maa dalik ma ma fi tahiir marka in aada iyo aada loo baqo qofku marmar u iska baqo waa arrin daruuriya oo aada iyo aada uga fikiru u yiraah tolo loo socdaa maxaa isbedelay ma adri yani way yareyd way yareyd alwaalid raxmatullah caleyh xalaqadaa la fadhiya qur-aanka yani inaad arkin isagoo lintu ay ka qulqulayso oo bahal yaroo masar ah masaleti la odhan jiray habeen kasta waa qoyi jiray yani waxaan dhici karin bay ahayd inaa inuusan ooyin shay waxaa iska hay shay maaragtay subxaan allah fa allahu lmustacaan hadda waxbaa la dhex galay oo hataa eh, hadda gaala baa lagu dhex jiraa soo maha gaaladii baaba zamankaa gaalaba lama arki jirin gaalka in gaal la arko ilaahay baan rumaysnayn waxayba u arkayeenba min almasaa'ib alkubraa iskaba dhaafin gacantiisu gacantiisa taabato duqi adeerka idinka sheekeeyey bergi gacantu iga jabtay isbitaal martinana ku jira ilmo yar baan iga jabtay isbitaal martina ku jira marka duqa adeerka ayaa habeenka ila seexday subaxii baa waxaa soo mara naagahan soorooyinka la yidhaha talyaaniga soo garanaysaan ee raahibaadka marka ilmaha way iska taataabtaan raxma ahaan yani naxariis ahaan ilmaha iska way soo marta way taataabatay oo duuqi adeerkaa de waxaaba isagabaa isgalay xanaaqay oo wuxuu samey gara waayay markay dhaqaaqday buu oohin iska qabsaday ohinaad ohin ohin inaa lilahi wa wiilkii waa iga dhijaasaysay balse yaal haddii xaggeen kusoo mayla yaa biyays waa iska oyey gaashaan xun ilmihii baa iga nijaasaysay yani arintaasi qalbiga ilmaha maxay ku saameynaysaa haweenay kugu reebaysaa mogta yani e, inama almushrikuuna najas sida ilaahay u yiri bay u qaateen tafaasiil iyo waxaa gadaal la sheegay najaase macnawiya iyo xisi iyo sheekadooda ma ama najas waa najasba kaafirba waama najasba in badana waxa lagu leeyahy berigii isticmaarka iyo talyaan iyo waxaas waddanka yimaadeen dadkii saalixiinta iyo berigaa joogi jiray qaarkood markiiba la yiri gaal aan ilaahay rumaysnayn baaba yimidba duurkay ku galeen oo ku dhinteen lagu leeyahy waaba carareenba haaju intaan ninaan ilaahay rumaysnayn dhehe ku dhece lahayd amuut axsan <laughs> aan iska dhinto <laughs> marka warba kama hayaanba in axfaaddoodii ayba usoo gudageli doonaano ya uba soo xaroon doonaan dadkan warba ma ogaba allahu mustacaan bismi llah maca dalika insha allah in sha allah fiikum alkhayr idinkaa waxaad noqon doontaan insha allah sabab inay inay inay islaamaan oo marmarka qaarka waxaa shiraa dadka kan indha ilaahay khayr buu la doonayo waxaa muslimiinta loogu soo xareeyey oo loo soo eriyey guryahooda looga soo eriyey in islaamku ku yar dhex faafo oo dhulalkani geedaha cagcagaarka waxaa ma ah waa ooman yihiin dhulku ilaahay buu jecel yahay geeduhu ilaahay bay jecel yihiin rabbigood bay jecel yihiin meesha lagu xusi waayo waa abaar agtooda aad bay u rafaadsan yihiin marka in ilaahay lagu xuso buqaac sidan oo kale ilaahay lagu xuso oo ilaahay lagu dikriyo dee muslimiintaa keentay soomaa muslimiin haddaynay soo hijrooneen meelahan ay timaadeen lama arkeen marka insha allah waxaad noqon doontaan sidii eh, waxaa layidhi fircawn eh, muuse isagaa koriyay mogta gurigiisu ku koray soo gurigiisa kuma korin muuse calayhi salaam fircawn gurigiisu ku koray marka koritaankii uu gaalkaa la koray waxba kama dhimine Eh, wuxuuba noqdayba insha allahu markii dambe inuu dhaxlay oo meeshaasi diin iyo islaam iyo khayr ay ka dhalatay marka insha allahu idinkaa saas baa ku dambeyn doontaaba hadii ilaha ila hadii ilaha ila insha allah bitawfiiq insha allah baabun fi istixbaabi tartiili اlqur'ani wayanbagii an yuratila qira'atahu baaraka allahu fika sidi wayanbagii waxaa haboon an yuratila qira'atahu qiradiisa inuu tartiil ku aqriyo tartiil tartiilka haddaan fanigii xagga u noqono tajwiidka iyo qira'aadka waxay ku qiyaasaan saddex saddex baa loo aqriyaa buu yihi ibnu jazar raximah ullah qur-aanka waxaa loo aqriyaa xadr iyo tadwiir iyo taxqiiq marka tartiilku kan dhexe buu noqonayaa xadrigu waa marka deg deg aada qur-aanka u aqriyayso wardi aad rabta inaad ka boobsiiso laakiin axkaamtiisa aad iska ilaalinayso qunankii muduudii wixii aad ka ilaalinayso hase ahaatee xogay zamanka muddada aad soo soo yaraynayso xadri baa la kaas xadriga asalkiisu hoobadka ayuu ka yimido waad waad hobinaysaa qur-aankii waad dadejinaysaa waxaa rabtaa inaad laba juz saddex juzi aad aqrido muddo wajihaysa tartiilkuna iyo tadwiirka waxaa haddii la yidhaahna waa dhexdhexda weeye oo inaad si dhexdhexaada aad ah u aqrido taxqiiqu waa waxa weeyaan waa kan ugu dhaadheer oo muduudka ugu dhaadheer oo aada madka sita xarakaad ka dhigto oo unankii sii mado oo zamankii aada dheerayso oo waxaana aada taxqiiqa loo isticmaalaa waqta tacliim baa le waqtiga tacliimta ah ma sheekha aad ku dul aqrinayso qur-aanka uu kaa dhageysanayo ma ardayga aada barayso ayaa taxqiiqa la isticmaalaa tartiilkana waa qiraa'ada caamka ah iyo tadwiir iyo xadriga oo deg dega ah oo isna axkaamta la ilaalinayo saasay u kala saaraan qolooyinkaas oo ah, ahlu tajwiid sheikhu wuxuu yihi waxaa wanaagsan daa'iman in qur-aanka tartiil lagu aqriyo waqad ittafaqa alculamaa waxay isku waafaqeen cala istixbaabi tartiil qur-aanka in tartiil lagu aqriyo oo aan axkaamtiisii la gafin tartiilka halkan waxa uu noqonayaa in axkaamtiisii la ilaaliyo qaala allahu tacala waratil ilqur'aana tartiila qur-aanka si tartiil lagu aqriyo oo tartiibo ma garanaysa wahabata can ummi salama radia allahu canha waxaa ka sugnaatay annaha nacatat inay sifaysay oy tilmaantay qiraa'at nabiy sala allahu calayhi wasalama qiraa'atan bay tilmaantay qiraaa mufasara kala cadcad oo furfuran xarfan xarfan u kala furfuran rawahu abu daawuuda wtirmidi wanasaa-i baa xadiidkaa soo ikhraajiyey qaala tirmidiyu xadiidun xasanu saxiixun buu yihi wacan mucaawiyata bni qura can cabdillahi bni muqafar radi allahu canhu qaala ra rasuul llahi sala allahu alayh wasalam aan arkay yowma fatxi makkata baan arkay calaa naaqatihi isagoo saaran yaqra'u aqrinaya suurat alfatxi suurat lfatxi buu aqrinayaa farajaca fii qiraa'atihi rajaca waa celceliyey fii qiraa'atihi qiradiisa tarjiica halka kan ma aha celcelinti iyo ku celcelintii aayadda ma aha tarjiicu bimacnaa waa taqani taqaniguna waa sawdka oo lagu qurxiyo qur-aanka lagu aqriyo oo hadda yani laba laba qiraan ku aqriyi karaa inaan maalan aan dhaho ina fataxnaa laka fatxan mubiina liyafira laka allahu ma taqadama min danbika wma taahar wayutima nicmathu calayka wayahdiyaka siraata mustaqiima waa qira'a mujawada in sha allah oo cadiya ah tarjiic lama yidhaha taas taqanina ma leh lakiin haddaan idhaaho بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما يوحي لما ذكاسة ترجع لي مرك هذا هو الترجيع الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم uu tilmaamay صaxaabigaas jaliilka ah wاlأxadiiث أخrajahu الbخariي ومسلم وmin أdل الdala'ل buu ka mid yahay in qur'aanka sawd wanaagsan lagu aqriyo oo lagu qurxiyo oo qunanka iyo muduudka tarjiica inta badan yani markaad xarafku markuu mad yahay Eh, wala daliin oo kale markaad leedahay iyo wala daliin oo mutaxan way kala duwan yihiin oo midna tarjiic baa ku jiro litaxsiini sawt ah midna waxa weeyaan waa biduuni tarjiicin marka saxaabigaasi wuxuu sifeeyey taasuu sifeeyey waa min adali daliili calaa taxsiini lqira an ibni cabaasin radi allahu canhuma qaala wuxuu lan aqra'a suurata uratiluha axabu ilaya min an aqra'a alqur'ana kulahu bigayri tartiil suurad inaan tartiil axkaamteeda aan ilaaliyey aan ku aqriyo hal suurad ayaan ka jeclahay inaan qur-aanka oo dhan aqriyo biduuni tartiil qur-aanka inaan wada dhameeyo hal suurad oon tartiilkii ilaaliyay baa iga fiican buu o ka jecla can mujaahidin ninkaa mujaahid ahee taabiciga ah waxaa la weydiiyey anahu su-ila in la weydiiyey can rajulayni laba nin qara axaduhumaa wuxuu aqriyay midkood albaqarata wa aala cimraan ayuu aqriyay walaakharu kan kalena albaqara waxdaha buu aqriyey suurat lbaqara keligeed wa zamanuhumaa zamankana wa rukuucuhumaa wa sujuuduhumaa zamanka qirada iyo rukuucdooda iyo sujuudkooda iyo juluusuhumaa sawaaun waa siman tahay isku zaman laakiin midna baqara keliyuu aqriyay midna baqara iyo aal buu aqriyay waa la weydiiyey marka labadooda yaa fiican baa la yidhi ayuhuma afdal qaala wuxuu yihi mujaahid aladii qara'a albaqarata waxdaha afdal kan baqara aqriyey keligeed ayaa ka fadli badan kan kale oo yani tartiilkiisa ayaa ka wanaagsanaa kan labada suuradood aqriyay xagga tartiilka marka leeda waqad nahaa nuhiya waa la nahiyey can ilifraati fi lisraaci in lagu talax tago degdega qirada lagu talax tago wa yusama baa lagu magacaabaa alhadb ayaa lagu magacaabaa hadanka hadi shacri sida iman doonta marka alhadu waa sard lqiraa wa mudaarakatuha fi isticjaal waa qiraa'ada manhiga ah ee boobsiiska ah ee aan axkaamtii la ilaalinaynin wey ee xuruuftii ay isdhexgelayso aan la kala garanaynin ba waxaad aqriday taas nahyi shadiida ayaa ku yimid bu i can cabd bni mascuudin radia allahu canhu waxaa ka sugnaaday ana rajula qaala lahu inuu ku yiri inii aqra'u lmufasala fi rakcati waaxida mufasalka waa waa ajzada ugu dambeysay qur-aanka ee ka bilaabata imaa min suurati muxamed aw min suurati lxujuraat aw min suurati qaaf khulfi baa ku jira meesha ay ka bilaabanayso intaasaa waxaa leedaha soomaaliduna ohan jirtay subca khamiis ah, mufasalku waasaa la yidhaha suwar almufasalka suwar waa waa waa waxa weeyaan ayaa nin baa wuxuu yihi habeen baan ku ar rakcad keliyaan ku akriyay buu yihi fa qaala cabdullahi wuxuu yihi haddan ka haddi shacri haddan ka haddi shacri haddan boobsiis iyo didis sida shicirka loo didi oo kale kana waa istinkaaraya yani wuxuu yihi ina aqwaman yaqra'uuna alqur'ana laa yujaawizu taraqiyahum walakin ida waqaca fi lqalbi farasakha fihi nafca rawahu lbuhaariy wa muslim wahada lafdu muslim fi ixdaa riwaayatihi yani aqwaan baa jira buu yidhi qur-aanka aqrinaya yaqra-uuna alqur'aan laa yujaawizu taraaqiyahum aan kanxamahooda uusan dhaafaynba hoosba qalbiga uusan u galayn afkan iyo intarbaba dhaafayaba yani waa jufaa waay qalbigooda waa ingegan yahay kuwaasi kuwa khayr lama walaakine idaa waqaca fi lqalbi qur-aanku hadduu kalxamaha dhaafo qalbiga ku dhaco farasakha fiihi uu ku sugnaado nafca markaasuu anfacaa oo saaxiibkii uu anfacayaa oo camalkiisu isbedelaya rawahu lbukhaari wamuslim wahada lafdu muslimi fi ixdaa riwaayaatihi qaala lculamaau waxay dhaheen atartiilu mustaxabu litadaburi waligayrihi tartiilka waa mustaxab sidiisaa loo rabaa oo loo jecel yahay litadabur waligayrihi tadabur in qur-aanka lagu tadaburo oo lagu tafakuro oo macaanidiisa loo fiirsado ayaa loo rabaa waliayrihi kadalikana waa loo rabaa xataa qofku haduuna tadaburaynin marka inuu tartiil aqriyo waa mustaxabu lahu qalu waxay dhaheen walihada yustaxabu tartiilu lilcajamiyi aladi laa yafhamu macnaha kan cajamiga aheen macnahaba qur-aankaba garanaynin xataa isaga inuu tartiil qur-aanka ku aqriyo ayaa loo istixbaabay oo loo wanaajiyo loo jeclaystay lana dalika aqrabu ila altawqiiri walixtiraami waashadu taahiira fi lqalbi lana dalika arrintaas ayaa aqrabu u dhowaansho badan litawqiiri weyneyn qur-aanka la weyneeyo walixtiraam qur-aanka la ixtiraamo wa ashaddu taahiiran saameyn teedu xoog badan tahay fi lqalb qalbiga inuu qur-aanku uu saameeyo oo wax u taro nafciga u yeesho marka arintan tafsiilkeeda waxaa weeyaan wallahu aclam siday aimatu ahli lfanni ay dhaheen taxqiiqa aad in loo loo yani jiijiido ma dadka loo dheereeyo oo aan la dhaafin dabcan xad xadkii loogu talagalay waxaa loo isticmaalaa bay dhaheen cinda tacliim inta badan tartiilkana waa midkaas mutawasitka ahoo dhexdhexaadka ah xadriga bobsiiska laakiin axkaamtiisa la ilaalinayana waa marka wardigiiyo aad akhrisanayso ama salaada aada tukanayso ama aad doonayso inaad ajzaa fara badan intaaba waa lagu ogolaya wyuqra qur'ana btartiili maca xadrin watadwiiri wakulu mutabac kulligoodna waa mutabac can axaaba can nabiy sal alla alay slam saasuu imaam ibn ljazari ayib hadigan marka dambe ee uu sheekhan uu kuu sheegayo uu kuleeyahay israaca fara badan waa intaa kan kasii hooseeyo oo qur-aanka intuu aqriyo qofku isdhexgeliyo oo xuruuftii intuu isku dhexlaaqa ada waxbaba ka fahmayn oon axkaamtii la ilaalinayn oon qunankii la ilaalinayn oo mudoodkii la ilaalinayn waxba la ilaalinayn kaa marka waa manhi canhu waa la nahiyey waxaabana laga yaaba qofku inuu ku dambaabo intuu ka faa-idaysan ah, marka masalada waxay isugu tagaysaa muraacaat laxkaam axkaamta inaad ilaaliso waa qur-aan waxaad akrinayso journal ma aha af carabiga banaanka ku yaal ma aha waa qur-aan axkaam buu leeyahay qunam buu leeyahay muduud buu leyahy axkaamtaa ilaali zamanka soo yare xadri akri la tartiil ka dhigo sida mustaxabigo wanaagsan fa huwa dayib taxqiiq ka dhigo tacliimtii iyo ma garanaysa waa arrin wanaagsan laakiin haddanka haddi shacri waata la diiday weeye maalan xadriga haddaan idiin tamfiiliyo oo tartiilka waan idin sheegay xadriga haddaan idiin tamfiiliyo maalan saddexdaas haddaan kama ka sida aan soo naqlinay ama aimadeeni ka maqalay maalan quraa'du waa loo kala qaybiyey oo waxaa la yidhi xamse iyo warsh ragga la yidhaha nimanka la yidhaha xamsa iyo warsh iyagu waa min ahli taxqiiq oo muduudkooda aada u dhaadheer sita xarakaad bay aqriyaan suusi iyo ibnu kathiir iyo wajhun liduuri wa wajhu liqaaluunna qoladaasina waa iyo kisaa iyo caasim iyo ibnu caamir iyaguna waa ahla tadwiir tawasudka waaye dhexdhexda tartiilka caadiga ah ama susi baan maya susi iyo ibn kahiir suusi iyo ibn kahiir labadaas wa wajhu liqaluun wawajhu liduri iyagu xadri bay leeyihiin xadrigu waa bobsiiskaas lakin axkaamta la ilaalinayo walidalika mada munfasil oo dhan aqriyi maayaan ma garan inta soo hadhay iyagu waa ahl atawasut marka waa tadwiirkii iyo dhexdhexaadkii wey saasaa loo kala qeybiy amhila ahaan aayad aan iska soo aqrina maala bitaxqiiq wa bitartiil wa bitadwiir wa bilxadr o maca muraxaati alaxkaam aya min alaayaat acuudu billahi min ashayطan الrajim alam tara ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة الطيبة نصلها ثابت أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن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 ولا ركب مفهوم إن شاء الله؟ أيوة بهذا التمثيل عرفنا هذا marka kan mustaxabiga ee wanaagsan markaadan degdeg kugu jirin wardi durba inaad dhamaysa kan tartiilka ee dhexda a weeye walaka alkhiyaaru babun fi istixbaabi الtasbiixi wاlisticaadati wالsu'ali fi اlqira'ati ida mara bima yunaasibu dalika inay habboon tahay oo la istixbaabay in la tasbiixsado in ilahay wax cadaabka laga magan galo in ilahay khayr la weydiisto fi lqira'a athnaa alqira'a ida mara haddii uu uu soo maro qiradii uu soo marto ama uu maro qaarigii bima yunaasibu dalika wixii arrintaas ku munaasabaysa wayustaxabu idaa mara biaayati raxmatin waxaa wanaagsan oo mustaxabi ah hadduu aayad raxma ah ee naxariis ilaahay tusinaysa ama janno ka sheekeynaysa ama khayr hadduu maro an yas'al allaha tacaala min fadlihi ilahay inuu fadligaas dheeraadka ah ilahay inuu weydiisto oo ilahay inuu khayrkaa wax ka siiyo waidaa mara biaayati cadaabin aayad cadaab tusinaysa haduu soo marana an yastaciida min ashari sharka inuu ka magangalo ilahay uga magangeli uu yidhah nacuudu billahi min dalika uu yidhah aw min alcadaabi wayaquulu inuu yidhah allahuma inii as'aluka alcaafiya ilaahu iga caafi cadaabkaas inuu yidhah wa as'aluka alcaafiya min kulli makruuh oo kale maalan ilaahu iga caafi makruh oo dhan oo haygu ibtirayni aw naxwa dalika waida mara biaayati tanzihi lilahi subxaanahu watacaala aayad ilaahay nasahaysa oo naqaa'ista ka nasahaysa sida subxaanahu watacaalaa fatacaala cama yushrikuun wixii lamida nazaha ilahay inuu tanziyo faqaala wuxuu odhanaya subxaanahu watacaala oo kale aw tabaaraka watacaala aw jalat cadamatu rabbina inuu yihah faqad saxa can xudayfata bn alyamani radia allahu canhuma waxaa ka sugnaaday qaala inuu yihi salaytu maca nabiyi sala allahu alayhi waslama data leylatin ayaa nabigan la tukaday faftataxa baqara suurat lbaqara ayuu bilaabay weeye faqultu waxaan is idhi yarkacu cinda almia boqol aayadood markuu aqriyo waa juska hore in ku dhawe ayuu ku rukuuci doonaa uma madaa wa iska socday ma uusan ku rukuucine faqultu yusalii biha fii rakca mar hadduu dhaafay macnaha suurat lbaqara ayuu ku rukuuci doonaa markuu dhameeyu rukuuci doonaa baan isiri buui famadaa waa iska gudbay oo ma uusan iyadii uma iftataxa nisa suurat nisa buu waa bilaabay faqara'aha waa dhamaystiray uma iftataxa ali cimraan suuratu ali cimraan buu haddana bilaabay faqara'aha waa dhamaystiray yaqra'u wuxuu aqrinayaa weliba mutarasilan mutarasilan bimacnaa si kaadsiiye ah oo aan degdeg ahayn wey mutarasilan idaa mara biaayatin fiiha tasbiix aayad tasbiix uu ku jiro tanziih hadduu soo maro sabaxa subxaana allah buu odhanaya subxaana rabbi oo kale subxaanahu waqaaluu itakhada allah walada subxaana subxaanahu kadaba odhanaya sidaas oo kale waidaa mara biaayati su-aal aayad su-aal oo khayr ku jiro haddii soo marana sa'ala ilahay buu weydiisanaya hadduu aayad jan ulaaika asxaabu ljanati hum fiiha khaalidun ya rabbi asaluka ya allah asaluka ya rabbi saas oo kale waidaa mara bitacawudin tacawud aayad jahanam iyo naar iyo cadaab bay ka sheekeynaysa ilah buu ka magangalaya rawaahu muslimu fi saxiixihi wa kanat suurat الnisaءi fi dalika alwaqti muqadamat cala ali cimraan waa faa-ida uu imaam nawowi uu faa-ideeyey weeye uu leeyahay berigaa hore suuratu annisaa ayaa ka horeysay suuratu ali cimraan oo baqara iyadaa ku xigtay gadaal baa laga tartiibiyey tartiibka xagga suwarka ma tawqiifi baa oo ma nebiga caleyhi salaatu wasalaam amray mise waa ijtihaad asxaabtu ay doorteen arrintaas hadal fara badan ayaa ku jira sida laakiin loo badan yahay inay tawqiifi ay tahay oo nabigu sala allahu calayhi wasalama uu ishaaray markii horena suuratu nisa sidaan ahayd markii dambena biamrin min allahi oo xagga ilahay uga yimid uu yihi suuratu ali cimraan ku xijiyay suuratu lbaqara oo suuratu nisa haka ku xigto ha xigto taas ayay ayay u muuqataa waana hadalka uu u um, yani janjeero imaamka nawowigu marka uu leeyahay fi dalika alwaqt kanat muqadama calaa ali cimraan bay ka horreysay markau hadalkaa leeyahy qaala asxaabunaa raximahum llah waxay dheheen asxaabteeni shaaficiyada ahayd waxay dheheen bu wayustaxabu waxaa wanaagsan hada الsu'aalu wاlisticaadaةu wالtasbixu likuli qaari'in qaari kaste oo qur-aanka aqriyay waa loo istixbaabay isticaadada iyo tasbiixa iyo arrimaha lasoo sheegay sawaءn kana fi salaa ama salaad ha ku jiro aw khaarija minha ama banaanka ha joogo qur-aan aacadii ha iska akhristee qaluu waxay dhaheen wayustaxabu dalika fi الصلاة للإmam والmأmuم والmنfrd لأnah ducاء faاstawوا fihi kaالتأmiin caqiba الfatixa haddii salaada lagu jiro ma imaamka ayaa ducaysanaya ma maamuumiintaa ducaysanaya ma ninka keligiis ma ducaysanaya kulligood ha liannahu waa ducaa mar hadday ducaa tahay fastawow fiihi waa ay ka ekaadeen kulligood oo waysaga mid kata'miini caqiba alfaatixa sida waladaliin marka la yidhaha aamiin imaamka iyo ma'muumku iyo munfaridku intaba ay u odhanayaan ayaa ay ducadana u wada odhanayaan inkastoo la yidhi eh, ma aqaan inuu ka daba iman doone inkastoo la yidhi imaamku marka uu ducaysanayo yuusan naftiisa ku khasasin ee ha u wada duceeyo ma'muumiinta iyo muslimiinta oo dhan maalan rabbi kfir lii oo kale yohan rabbana kfir lana allahuma arxamna allahuma kfir lana oo kale ha yidhaha wa hada aladi dakarnaahu arrintan aan sheegnay buu yihi imaamu nawowi min istixbaabi الsu'ali wاlisticaadati huwa madhab الshaaficiyi wa jamaahiiru اlculamaءi raximah اllah waa madhabka imaamkeeni shaaficiga raxmat ullahi caleyh iyo culimmada jamaahiirta say u badnaayeen weeyaan waqaala abu xaniifa wuxuu yihi raximah llah laa yustaxabu dalika arrintaas mustaxabi ma aha bal yukrahu fi salaati salaada markii lagu jiro in waxaanse qur-aan ahayn la yihaha walow ducaba ha noqotee imaam abi xaniifa waa karhay buu yihi wsawaabu lakin imaam nawowi wuxuu yihi sida sawaabta ee saxiixa ah qowl ljamaahiiri weeye lima qadamnaahu arrintaan soo hormarinay waa daliilki yani daliilka saxiix muslim waayruhu haabit inuu nabigu sala allahu alayhi wasalam uu ku ducaystay marka taas ayaa sawaabta xaggeeda xigta ayuu yidhi wallahu tacala aclam salaada la agaadisho maaha bacd asala in sha allah allah ywafiqna wiyaakum